bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وsaxbihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu الnawowiyu raximah اllahu tacaala alnowc اlkhamisu almutasilu waxaan soo haynay kitaabu الtaqriib lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay imaamku alnowc alkhaamis nooca shanaad ee anwaacda guud ahaaneed ee xadiidka ka mid ah ee hadda nooca shanaad ee daciifka ka mida ah ma loo jeedo aqsaamtan dacfi iyo xusni iyo sixo intaba waa ku suurtooda waa un iska nooc min anwaac alxadiid ka mid aho almuttasilu muttasilkii weeyaan halkan wuxuu ka gelayaa mutasilka mutasilku marka waxaa weeyaan matasala sanaduhu ilaa muntahaahu tacriifkiisa muxaqaqa asaasu ah wixii sanadkiisu uu xidhiiro ilaa meeshuu ku dhammaada laga gaaro matasala sanaduhu ilaa muntahaahu wixii sanadkiisu uu xiriiro ilaa meesha uu ku dhammaanayo isagu inuu nebiga gaaraa shardi ma aha haddii uu doono nebiguu gaari karaa wuxuu ku dhammaan karaa saxaabiga sanadku wuxuu ku dhammaan karaa taabici wuxuu ku dhammaan karaa imaam min ala'ima <clears throat> waxaa la yidhaahdaa eh, muttasil tacriifka marka la doortay kaas wa isaga iyo musnadku marka maxay ku kala duwanaanayaan musnadku shardi kaloo watay shardiga uu watay waxay ahayd inuu nebiga gaaro calayhi salaatu wasalaam oo marfuuc inuu ahaadaa shardi ahayd kan laakiin marfuuc shardi ma ah wayusamaa waxaa lagu magacaabaa muttasilku wayusamaa waxaa lagu magacaabaa huwa mutasilku almawsuula mawsuulna waa la dhahaa wa huwa maa xadiid weeyaan ittasala ou xiriirsamay isnaaduhu isnaadkiisa marfuucan kaana mid la kor yeelay ahaayaya oo nebiga loo kor yeelay ow mawquufan ama mid la joojiyey oo saxaabi lagu joojiyey ahaayaya aw amase mawquufan ku la joojiyey ahaayaya calaa man ruux korkii lagu joojiyey kaana yacnii wujida la helayna allaala qofkii la helaba ha lagu joojiyo ama saxaabi ha ahaado ama ha ahaado taabici ama man duunahu ha ahaado ayb ama marfuuc ha noqdo ama mawquuf calaa man wujida ha iska ahaadee mutasil waa marba haddii sanadkiisa ou xiriiro ayb lafdigaasaana marka mutasilka ugu fiican oo ugu roon in lagu qeexo marka mutasilka waxaa soo gelayo xadiidka sanadkiisa uu xiriiro ee marfuuca ah mawquufkaa soo gelaayo maqduucaa soo gelaayo waxaasoo dhan mar haddii sanadku xiriiraba waa iska mutasil waa caam marka mutasilka isaga ayb musnadka laftirkiisa waa soo gelaya wayusamaa waxaa lagu magacaabaa huwa mutasilku almawsuula baa la dhahaa wa huwa maa weeyaan xadiid itasala isnaaduhu isnaadkiisa ou xiriiro xiriirsamay marfuucan kaana mid la kor yeelo nebiga loo kor yeelay ahaayayaa ow mawquufan ama mid la joojiyey calaa man kaana qofkii markaa la helo korkiisa ku lagu joojiyey ahaayayaaba annawcu saadisu nooca lixaad almarfuucu marfuuci weeyaan halka marka mutasilka iyo musnadku waa cumuum iyo khusuus yaa ka dhaxayn karo ayb musnad kastaa waa iska mutasil laakiin mutasil kasta inuu musnad yahay shardi ma aha maxaa yeeley nebiga inuunan gaarin baa dhici karta oo sidaa uunan ku ahayn musnad annawcu saadisu nooca lixaad almarfuucu marfuuci weeyaan ayb marfuuc kii nebiga loo kor yeelayo oo nebigaa la gaarsiiyey huwa marfuucu maa xadiid weeyaan udiifa ila اnnabiyi nebiga loo aaneeyey oo loo tiiriyey sala اllahu calayh waalihi wasalam khaasatan si gaar ahaaneed loogu tiiriyey laa yaqacu ma dhacayo yanii khaasatan loogu tiiriyey yani isaga keligii loo tiiriyey oo haddii cid kale loo kor yeelo oo markaas saxaabi ama wax lamida marfuuc la dhihi maayo haddii yanii cid kale loo tiiriyo xadiidka oo loo idaafeeyo la dhihi maayo marfuuc huwa marfuucu maa xadiis weeyaan udiifa ila اnebiyi nebiga loo tiiriyey oo loo aaneeyey xaggiisa sala allahu calayh ali wasalama khaasatan si gaar ahaaneed markaa nebiga isaga keligii loogu aaneeyey laa yaqacu ma dhacayo marfuucu laa yaqacu ma dhacayo mulaquhu marfuuca midkiisa la sii daayey calaa hayrihi ku dheci maayo calaa hayrihi nebiga hayrkii ku dhici maayo haddii marfuucan la ilaaqo xadiidan marfuucun la yidhaahdo cid aan nebiga ahayn ku dhici maayo muttailan kaana muttasilan kaana mid sanadkiisu xiriiro ahaayaya aw munqaican ama mid sanadkiisu go-an ahaayaya muttasilan kuu yacnii muttasilan isnaaduhu isnaadkiisu miduu xiriiro kaana ahaayaya ow munqadican ama mid isnaadkiisu ownan xiriirinee go-an ahaayaya ayb itisaal laga fiirin maayo asaga waana tacriifka yacni e, e, e, loo badan yahay kan wa ayb marfuuc wixii nebiga loo kor yeelay baa la yidhaahdaa ama sanad mutasila ha loogu kor yeelo ama sanad munqadica ha loogu kor yeelo itisaal isaga looma shardinayo adiga hadda haddaad tirahdid nebiga adig nebiga intaasoo qarni idiin dhexaysay qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam haddaad tidhaahdid waa marfuuc waxaad sheegaysa itisaal iyo looma shardiyo sanad yacnii go-an haddii nebiga xadiid loogu kor yeelo waa iska marfuucu marka marfuucu saxiix lagama wado qad yakuunu saxiixan waqad yakuunu xasanan waqad yakuunu daciifan allaala wixii nebiga un loo kor yeelaa la yidhaahdaa mursalku marka waa marfuuc isaga laftixiisa maxaa yeele mursalka taabici ayaa wuxuu leeyahay qaala rasuulullahi ama facala rasuulullahi baa taabici dhahaya waxbaa ka go laakiin nebiga ma loo kor yeelay haa bis waa marfuuc waay marka huwa marfuucu maa udiifa ila اnnebiyi waa wixii nebiga loo aaneeyey xaggiisa khaasatan gaar ahaan isaga ay ku gaar tahay laa yaqacu mutlaquhu kiisa la sii daayey marfuuca midkiisa la idlaaqay la daayey dhici maayo calaa hayrihi kayrkii ku dhici maayo nebiga hayrkiis ma ku dhacaayo muttasilan kaana mid mutasila ahaayaya aw munqadican ama mid yacni sanadkiisu go-an yahay ahaayaya wa qiila waxaa la yidhi huwa maa akhbara bihi asaxaabiyu waa wixii uu saxaabigu sheego can ficli اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga ficilkiisa uu ka sheego xaggiisa ou qowlihi ama nebiga warkiisa xaggiisa uu ka sheego ayb qiilkan marka isaga wuxuu leeyahay waa in saxaabi nebigu uu ka sheegaa mar haddaanu saxaabi nebiga ka sheegaynin marfuuc lama dhaho ayb wuxuu dimnisiinayaa marka musnadka ilaa musnadka tacriifka ibnu xajar wuxuu ahaa marfuucu saxaabiyin bisanadin daahiruhum itisaal haddaanu saxaabi kor yeelin marfuuc ma la dhahayo marka mursalki qiilkan haddii la fiiriyo mursalku marfuuc ma aha bukhaari xadiidka uu yidhaha qaala rasuulullaahi biduuni sanad marfuuc ma aha laakiin sanadku haba iska go'naadee sida loo wado saxaabi haddii inta la geeyey la yidhaha qaala rasuulullaahi waa uu ogolaanayaa qiilka waa ogolaanaya suurooyinu marka ayuu ka bixbixinayaa qiilkan laakiin waa iska qiil waana daciif waqiila waxaa la yidhi huwa maa xadiid weeyaan ahbara bihi saxaabiyu saxaabigu ou ka waramo can ficli nabiyi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ficilkiisana ou ka warramayo ow qowlihi ama nebiga warkiisa ayb marfuucu marka sida hore uu sheegay laba qaybood u qaybsamaa marfuucu marka marfuucun yacni tasriixan iyo marfuucun xukman qayb waxaa weeyaan waa musarax si cad ayaa nebiga loogu kor yeelay oo waxaa layidhi qaala rasuuluullaahi facala rasuuluullaahi kaana rasuuluullaahi yaa la yidhi qaybna waa xugun ahaan ayaa nebiga loogu kor yeelay qaybta xugun ahaanta mowquufkuu ku dhex sheegi doona min asunnati kadaa'i iyo asxaabigii uu yidhi ama fulaan can fulaan can abi hurayrata yarwiihi riwaayatan umirnaa nuhiinaa ayaa saxaabigu yidhi waa iska nebigoo loo kor yeelay um, ay la mid tahay kuwa marka waxaa weeyaan marfuucun xukman waxaa ka mid a ah kuwaasoo kale marfuuc xukman saxaabi israa'iiliyaadka aan warinin oon lagu aqoonin inuu sheego arin ijtihaad boos uunan uga bannaanayn luqana aan shaqo ku lahayn arrin yacnii yacnii luqadana aan calaaqo la lahayn mas'alo lagu ijtihaadayana aan ahayn ayuu saxaabi sheegay saxaabiga waxaan leenahay israa'iiliyaadka ma lagu yaqaanaa inuu weriyo qisaskaas mase maya haddaan lagu aqoonin xadiidkaas waa marfuucun xukman xagga xukunka oo maalan aakhiro ayuu ka warramay jannadiiuu ka sheekeeyey naartiibuu ka hadlay adkaar mucayanuu sheegay saxaabigii toban subxaanallahi ninkii aqhriyo jannada ajarkaasuu ka helaa arrin ijtihaad lagu keeni kara ma aha lugana calaaqa lama leh kaannamaa inuu nebiga un ka maqlay baa lagu xambaara ayb waxaa la mida badulkhalqi abuurka markii la abuurayey ayuu ka warramay samaawaadka saasaa loo abuuray dhulka saasaa loo abuuray buurihii saanbaa loo abuuray waxaas ka sheekeeyey arrintaas haddee nebiga laga maqla maahane si kale laguma ogaan karo ama in israa'iiliyaad kutubtii israa'iiliyaadka waxa marka loo loo shardinayo qofkaasi waa inuunan israa'iiliyaadka warinin waxaa laga cararaa middaas do middaas dambe waxaasoo dhan marka waa marfuucun xukman ayb inaasu marka marfuuc isaguna u qaybsamaa xadiidku waa marfuuc marka lagu yidhaha macnihiisu waa saxiix lagama waday ogow lianna waxaa lagu yidhi mutasilan kaana aw munqadican ayaa lagu soo yidhiba ayb annawcu saabicu nooca toddobaad almawquufu mawquufkii weeyaan nooca toddobaad waa mawquufkiibuu ku baxsinaya huwa almarwiyu can الصaxaabati huwa mawquufku almarwiyu weeyaan <clears throat> kan laga warinaayo can الصaxaabati صaxaabada xadii waxa laga wariyo waxa laga wariyey saxaabada qowlan xaal uu yahay yacnii qowl orah lahum iyaga u sugnaatay ow ficlan ama ficil lahum iyaga u sugnaaday ow naxwahu ama wixii la mida ficil iyo qowl muttasilan kaana ahaayayaa mid sanadkiisu xiriiro ow munqadican ama mid sanadkiisu go-an yahay ahaayayaa wayustacmalu waa la isticmaalaa fii hayrihim iyaga qayrkood fii hayri saxaabatina waa loo isticmaalaa mawquufku muqayadan laakiin isagoo aan la idlaaqinee la qayday oo iyaga lagu qayday fa waxaa la dhahayaa waqafahu fulaanu cala zuhriyi waqafahu fulaanun hebel baa xadiidka joojiyey cala zuhriyi buu ku joojiyey zuhri saxaabi maanad waa taabici laakiin waa la qayday haddii marka mawquuf layska dhaho hadalka saxaabadaa laga wadaa haddii laakiin taabiciga warkiisa loo jeedo waa in taabiciga la xuso oo la yidhaha mawquufun cala azuhriyi mawquufun cala alxasan mawquufun calaa cataa sidaa in la dhaho ow naxwuhu wa cinda fuqahaa'i khuraasaana reer khuraasaan fuqahadooda agteeda waxaa ah tasmiyatu lmowquufi mowquufka ku magacaabistiisa bilahari lagu magacaabo ahar reer khuraasaan agtooda mowquufka waxaa lagu magacaabaa ahar warka saxaabada waxay dhahayaan iyagu ahar walidaalika waxay ku leeyihiin mas'aladan waxaa ku soo arooray xadiid iyo ahar ahar marka waxay ka wadaan hadalka saxaabiga mawquufka ay u aar ahaan wاlmarfuuci wa tasmiyaة اlmarfuuci marfuuci oo lagu magacaabaa agtooda ahaatay bilkhabari khabar xadiidka marfuuca iyo ee nebiga loo kor yeelana khabaray dhahaan masaladan maxaa daliil u haysaan khabar iyo ahar wa cinda almuxadisiina muxadisiinta agtoodana kullu haada kan dhammaantiis yusamaa waxaa lagu magacaabaa aharan aqwaasha nebiga iyo kuwa saxaabadaba ahar ayaa la dhahaa muxadisiinta agtooda walidaalika kutubta qaarkood ibnu jariir kitaabkiisa tahdiib ulaahaar axaadiidta iyo aqwaasha saxaabada labadaba waa jamcina mushkil ulaahaarka daxaawi kulli axaadiidi aahaar aahaar muxadisiintu waxay u yaqaanaan xadiidka nebiga iyo aqwaasha saxaabadaba kulligood noocan marka mawquufka uga hadlaa awalan tacriifkiisa ayuu ka bilaabay wuxuu yidhi huwa almarwiyu waa midka laga warinayo can isaxaabati saxaabada laga warinayo qowlan isagoo qowl lahum iyaga u sugnaaday ah ow ficlan ama ficil lahum iyaga ay leeyihiin aw naxwahu yani hadalka saxaabada iyo ficilka saxaabada iyo taqriirkooda ayaa mowquuf la yidhaahdaa mutasilan kaana aw munqadican sanadkiis sanadka lagu gaarayo saxaabigu mid xiriiro ha ahaado ama younan ahaanino ha iska go'go'naada dhib ma laha magacan waa qaadanaya un mar walba ayb faa'iidada ku jirtaa waa maxay marka sababta yacnii mawquufka si gaar ahaaneed loogu sheegayaa waa maxay xujo miyaase aqwaasha saxaabada iyo ficilka saxaabadu deliil iyo xuja miyaa mise ma aha mas'ale usuulkaa mas'aladaas iska leh adilada marka laga hadlayana labay u qaybiyaan culamaa ulusuula waxay yidhaahdaan adilo inay deliil tahay mutafaq lagu yahay iyo kuwa mukhtalaf ah kuwa mutafaqa waxaa weeyaan qur'aanka iyo sunnada saxiixa ah nebiga ka sugnaatay ijmaaca iyo qiyaaska qiyaaska daahiriyada diidan laakiin culammada qaarkood daahiriyada khilaafkoodu ma tirsadaanba qaarkood yacnii khilaafka daahiriyada ay ay culammada khilaafaan wax ijmaac lagu baabi'iyana ma ahan bay dhahaan inkastoo mas'aladaas war uu ku jiro imaamu dahabina siyar calaami nubalaaga uu aad uga hadlaayo uu kala qaybinayo warkooda mustahjanka ah war waxay leeyihiin daahiriyadu aad si ugu qaab daran kuwaasoo kale ijmaac looma qarari karo oo ay wax aan yacnii farqi lahayn ay kala farqinayaan ayb biyo fadhiyayaa lagu kaajin nebigu waa reebay qofka inaanu kaadida la soo kor istaagin haddaad koombo ku shubto biyihii ku dhex shubto kaadida dhib ma lehay ku leeyihin warkaasoo kale war waxaa waaye iska yacnii kaasoo kale qaab ma leh maxaayl meesha unbuu isugu imaanaya hadaad adiga ku kaadiso adiga istaaggaagu xukunku waxba kama bedelaya kaadida waa waxa laga hadlaya iyo inay kala saaraan ninkii xadiidilbara ibni caazib ninkii aabbihii naagtiisa guursaday nebigu wuxuu yidhi baraa abtigiisu u diray orod ninkaan u taga soo dilo yidhi maalkiisana ka soo qaad malaa nin xalaashaday ahay waxaas ayb marka sidaas ayaa la yeelay marka culammadu marka waxay ka qaataan maxaarimtiisa ninkii guursado ee markaas banaysto in la dilayo gaalnimo loo dilaayo mana kala maxaarimta ma kala saarsaarayaan marka laakiin daahiriyadoo kale waxay leeyiin aabbaha xaaskiisa waa loo waa loo dilayaa qofkan xadiidkaanaa tusay ee hooyadiis hadduu guursadana ma loo dilayo kuleeyahay shul farqu marka waa kanaaba darana laga yaaba midkan kanaaba sii darani marka waxyaabaha noocaas oo kalea faariq muctabara ounan jirin oo iyagu markaa ay ku tagaan wax ijmaac loo baabi'inayo ma aha masaa'isha laakiin xoogaa ijtihaadka leh ama yacnii leh masaa-isha iyadoo leh waxaan ujeedaa ictibaarkeeda leh waa dhici kartaa marka daawuud iyo qowlka ay ku tagaan ibnu xasmi iyo in ictibaar la siiyo oo markaa la yidhaahdo ijmaaca in lagu qarariyo waa iska suuragal masalo khilaafiya laga dhigo calaa kullin afartaas jumhuurta agtooda adilo waa waana hayna ku daraan adilada muttafaqa kitaabka sunnada ijmaaca iyo qiyaasta qowlka saxaabiga marka iyo ficilkiisa iyo yani qowlu saxaabiga iyo istixsaanka iyo camalu ahlilmadiina iyo qaybo fara badanna waxay ku daraan adilada laysku khilaafsan yahay qowlka jadiidka oo imaamu shaaficina qowlka saxaabiga xujo inuunan ahaynuu ku tegey qowlulqadiimkana inuu deliil noqon karo laakiin waa haddii dhowr waxyaabood laga helo qowlka waa inuu mashhuur noqdo bayna saxaaba mashhuur ku yahay qowl aan mashhuurba noqonin inay de saxaabada isku qabsan lahaayeenba lama oga xujo lagama dhigan kara kaas nin saxaabiyaa war yidhi lama haayo cid markaa e, nin saxaabi baa hadal yidhi laakiin hadalkaasi saxaabadii kale ma uunan soo gaarin lama maqlin mashhuur ma noqonin xujo ma noqonayo marka shardiga labaad waxaa weeyaan waa inuuna nas khilaafin qur'aan iyo xadiid hadduu khilaafo de qur iyo xadiidkaa la hormarina dabcan shardiga saddexaad waxaa weeyaan saxaabo kale waa inaynan khilaafin hadday saxaabadu iskhilaafaan ninka mujtahidka adiladoodu feerinama ninka ahlujtihaadka iyaga adiladoodu feerinaya marka haddii saddexdaa la waayo qowl saxaabigu inuu xujo noqdo baciid maaha dhinaca ixtijaajku marka isaga waa kaasa laakiin halkan in lagu xuso maxaa keenayana halkan in lagu xuso waxaa keenayo faa'iidaa ku jirta qowlka saxaabiga walow yaanu xujaba ahaanin haddii la doono faa'iidada ku jirtaa waa maxay axaadiidta macaanidoodaa lagu fahmaa walidaalika saxaabadu yacni culummadu aaday u daryeeleen asxaabta warkooda kitaabaad loo yaa lagu alifay musanafka ibnu abi shayba iyo musanafka cabdirasaaq iyo ibnu jariir tafsiirkiisa iyo awsadka ibnulmundir iyo aqwaasha saxaabada waxaa lagu ogaanayaa marka masaa-ishii ay ku ijmaaceen iyo kuwa isku khilaafeen haddaan warkooda la diiwaan gelinin oo aan qayb xadiidka ka mida laga dhigin lama heleen taas walidaalika marka qowlka saxaabiga aaduu muhiim u yahay fahamka muhiima u yahay haddii la rabo xujayownan aanin laakiin fahamka uu muhiim u yahay masale aan marka saxaabadii laga fahmin xaggoodana qalad kama dhammaanayso un mar walba marka wuxuu leeyahay eh, faa'iidada ku jirtaa marka taas waa kutubaha loo aadayana kuwaas waa musanafka iyo haddaad rabto inaad baarto mas'aladan saxaabadu maxay ka qabaan ma isku khilaafeen mayaynan ma isku waafaqeen kutubtaasaad aadaysaa awsafka iyo midkan yacni tafsiirka ibnu jariir wax badan baa laga helayaa oo xagga tafsiirka ku saabsan iyo musanafka labada musanaf cabdirasaaq iyo musanafka ibnu abi shayba waana madbuuc labadooduba faa'iidadaabaa marka ku jirta kutubtoodana marka waa kas marka mowquufka mabaaxiftiisa waa waxaa weeyaan tacriifkiisa faa'iidadiisa xujiyadiisa iyo kutubtiisa meelaha laga helo inaad ogaato inta haddaad ka ogaato waa inta ugu muhiimsan wa yustacmalu waa la isticmaalaa mowquufku fii hayrihim hayrkood baa loo isticmaalaa saxaabada hayrkood muqayadan isagoo la qayday oo cidda marka aan iyaga ahayn lagu qaydaayo fayuqaalu waxaa la dhahayaa waqafahu fulaanun hebel ayaa waqfiyey cala zuhriyi buu ku joojiyey zuhri zuhri baa la magacaabay ma aragtaa ila zuhri saxaabi ma waa taabici waa hayru saxaaba wa marka waa in la qaydaa markaa aw naxwuhu ama wixii la mida wa cinda fuqahaa'i khuraasaan reer khuraasaan fuqahadooda tasmiyatu lmawquufi baa agtooda ah mowquufka in lagu magacaabo biاlahari ahar in lagu magacaabo wاlmarfuuci wa tasmiyat اlmarfuucina in lagu magacaabo bilkhabari <clears throat> khabar isagu waaba caam xadiidka nebiga iyo hayruhu waa soo gelayaan laakiin xadiidka ayay u jeedaan wa cinda almuxadisiina muxadisiinta agtoodana kullu hada kan dhammaantiisii samaa waxaa lagu magacaabaa huwa isagu aharan baa la dhahaa ahar furuucun marka wacinda almuxadisiina dan dambe ziyaadaadka imaamu nawowi uu leeyahay oo asalka ka zaa'id ah ibnu salaax isaga ma sheegin warkan marka dabcan alimaamu nawowi ikhtisaarna waa sameeyey wixii faa'iido muhim ana waa raaciyey iyadoo aan badnayn kutubtiisana aaday ugu badan tahay usluubkan furuucun mawquufka furuuc ku saabsan axaduhaa furuucdaa keeda koowaad qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisa kunnaa naquulu uu dhahayo ow nafcalu kadaa waxaanu dhihi jirnay waxaan samayn jirnay in lam yudifhu haddownan u tiirinin ownan u aanaynin ilaa zamani nebiy sal l slam nebiga waqtigiisa haddownan u tiirinin fahuwa mawquufun weeyaan wain adaafahu hadduu u tiiriyey nebiga waqtigiisana fasaxiixu sida saxiixa annahu marfuucun mas'ale muhima halkan ka galay saxaabigii warkiisii baa la sheegay laakiin warkiisii baa waxuu noqday kunaa naquulu waxaan dhihi jirnay kunaa nafcalu waxaan samayn jirnay saddex qowl baa ku jirta hadduu sidaa yidhaha saxaabigu qowl dhahayo waaba marfuuc ama ha ku daro zamankii nebiga ama younan ku darin qowlna wuxuu leeyahay maya qowlkan baa marka ugu fiicanoo isagu kala saarayo dhahayo haddii uu ku daray nebiga wakhtigiisa waa marfuuc haddii uunan ku darinna waa mowquuf waxad waa qowlu صaxaabiyi kunaa naquulu waxaanu ahayn inaan dhahayno saxaabigu hadduu sidaa yidhaha kunaa naquulu waxaan dhihi jirnay ow nafcalu kadaa baan samay jirnay in lam yudifhu haddounan u tiirinin ounan u aanaynin ilaa zamani الnabiyi salى اllahu calayh ali wasalam waqhtigii nebiga fahuwa mowquufun weeyaan wain adaafahu hadduu u tiiriyose fasaxiixu sida saxiixa annahu marfuucun inuu yahay fasaxeixu marka maaa maxay ku dareensiinaysaa khilaaf khilaaf xataa hadduu fii zamani nebiy u qaara dhahaya maya marfuuc ma ah mawquufun bay joogaysaa laakiin sida saxeixa bukhaari uu ku tegey waa marfuuc wa qaala alimaamu اlismaaciiliyu abu ismaaciili fuqahadii shaaficiyadana waa ka mid ahaa muxadisiinta waaweynna waa ka mid ahaa mustakhrajaadka bukhaariga ragga wax ka alifayna waa ku jiraan oo wuxuu leeyahay almustakhraj calaa saxiixi اlbukhaari kitaab caqiidana uu leeyahay oo la yidhaha ictiqaadu ahli الsunnati waاljamaaca oo risaalo ah culamada marka salafkuna uu ka mid ahaa wa qaala alimaamu اlismaaciiliyu waxa uu yidhi mowquufun huwa mowquufun weeyaan xataa hadduu nebiga u tiiriyo waa un mowquuf wasawaabu sida sawaabkaasi alwalu weeyaan wasawaabu sawaabku alwalu waay sida hore oo hadduu nebiga u tiiriyeyna in marfuuc uu yahay haddaan u tiirininna mowquuf wakadaa qowluhu baa kuula mida kunnaa laa naraa ba'san kunnaa waxaan ahayn laa naraa inaanan u arkaynin ba'san dhibaato bikadaa waxaas fii xayaati rasuulillahi sal l slam wakhtigii nebigu uu noolaa noloshii nebiga annagu arrintaa waxa baas uma aanan arki jirin ow amase wahuwa fiinaa kunaa laa naraa ba'san baas uma aanan arkaynin bikadaa waxaa wahuwa nebigu oo fiinaa annaga nagu dhex jiro wahuwa fiinaada marka marfuucay ka dhigayma waxaa lamida ah hadalka ibnu cumar ee bukhaari uu werinayo uu yidhi kunaa nukhayiru wannabiyu bayna adhurinaa saxaabada ayaanu kala fadli badnaysii jirnay nebigoo nagu dhex jiro fanaquulu waxaan dhihi jirnay abu bakrin uma cumar uma cumaan ayb marka taasoo kale tanay la mid tahay ayb ow bayna adhurinaa akan aw amase waxaa waxaasaan samay jirnay waxaasaan dhihi jirnay waxaa uma aanan arki jirin waa nebiyu bayna adhurinaa nebigana ou nagu dhex jiro isagoo nagu dhex jiro yani hadday qalad tahay isagaa naga reebi lahaaw hadduusan reebinna waa wax jira marka aw amase kaanuu yaquuluuna waxay dhihi jireen aw yafcaluuna ama waxay samayn jireen aw amase laa yarawna uma aynan arkaynin ba'san baas bikada ka fii xayaatihi sal l slam kaanuu yaquuluuna fii xayaatihi kaanuu yafcaluuna fii xayaatihi kaanuu laa yarawna ba'san bikada fii xayaatihi saas oo kale alfaadahaas oo dhan marka waxay la mid yihiin waa marfuuc weeyaan fakulluhu dhammaantiis midkani marfuucun marfuuc waayo waxaan lasoo sheego o dhan waa wada marfuuc waana sida ay jumhuur اlmuxadisiin iyo fuqahadu ay ku tageen ayb saxaabigu marka erayadan uu isticmaalo kunaa laa naraa ba'san iyo kunaa nafcalu iyo hadduu ku daro fii xayaati الnabiy iyo wahuwa fiinaa iyo wahuwa bayna adhurinaa iyo marfuuca loo qaadanaya hadduunan ku darinoo kunaa nafcalu bis uu ku joogsadana hadal saxaabi unbay noqonaysaa waa mowquuf wa min almarfuuci marfuuci waxaa ka mida qowlu lmugiirati bni shucba mugiira warkiisa waxyaabaha daahirka mowquufka ka ah laakiin marfuuca ah waxaa ka mida mugiiratu bnu shucba warkii uu yidhi kaana asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu asxaabtiisu waxay ahaayeen yaqracuuna inay garaacayaan baabahu nebiga albaabkiisa bilabaafiiri ciddiyaha inay ku garaacayaan markay rabaan nebiga inay kaysiidaan dalbadaan albaabkiisa waxay ku garaacayeen ciddida xoog uma aysan garaacayn iyagoo nebiga ka edab qaadanaya kan hadda fii xukmi rafci ayuu leeyahay maxaa yeelay uma baahna wanebiyu bayna adhurinaa iyo fii xayaati اnebiyi iyo wahuwa fiinaa imaba loo baahnaa sababto ah inuu joogo waaba fahmayba ila isagaa albaabka loo garaacayo waaba joogaaba inay waqtigiisa tahay waa iska garanaya kaasoo kale asxaabta nebiga nebiga gurigiisay ciddida ku garaaci jireen waa fii xukmi rafci buu qaadanayaan marfuuci buu ka mid yahay bal ibnu salaax wuxuu yidhi bal huwa axraa biطilaacihi sal l slam calayhi nebiga inuu arrintan ku ogaa tanaaba kusii habboonu yiri oo ku dhow sababtoo ah isagaa albaabkiisa la garaacaya <clears throat> laakiin xaakim isaga waa diidayaa wuxuu leeyahay hada yatawahamuhu man laysa min ahli sancati musnadan lidikri rasuuli اllahi sal ly slm fiihi walaysa bimusnadin bal huwa mawquufun wawaafaqahu اlkhaiibu walaysa kadalika Eh, inkastoo ay dhici karto warkan xaakim xataa la tawjiihin karoo la dhihi karo xagga lafdiga musnad ma aha xagga lafdiga musnadkama aha xagga lafdiga musnadkama ahan laakiin xagga macnaha ama xukunka musnad buu ka yahay sida haddii la yidhaha iyadoo nabaday qabtaa warkooda waa laysu geegeynayaa marka ayb sharaxaad marka ka raacana aلثaaniي farca labaad qowl صaxaabiyi صaxaabiga qowlkiisa umirnaa bikada baa nala faray ow nuhiina can kada waxaabaa nalaga reebay ow min aلsunnati kada sunnada waxay waxaabaa ka mida ow amase umira bilaalun bilaal waxaaba la amray an yashfaca aladaana aadaanka inuu labalabeeyo iyo wamaa ashbahahu kulluhu dhammaantiis marfuucun weeyaan cala saxiixi qowlka saxiixa haddaan wax ku dhisno binaan cala alqowli الصaxiix alladii qaalahu ljumhuuru jumhuur ay yidhaahdeen wa qiila waxaa la yidhi laysa bimarfuucin marfuuc ma ahana waa la yidhi walaa farqa farqi uma dhexeeya bayna qowlihi fii xayaati rasuulillahi sal ly slam nebiga noloshiisa dhexdeeda ow bacdahu ama gadaashii oo mar walbaa yacni waxaa weeyaan marfuuc ma ahane waa mawquuf nebiga noloshiisa dhexdeeda iyo nebiga gadaashiisba ha ahaato saas u halkan masalo ayuu gelaya masaladaas waxay tahay mawquufka calaaqa la leh laakiin xukunka marfuucka ah umirnaa bikada iyo nuhiina can kada wax dhahayana waa saxaabiyo ogow wax aan ka hadlayno dhan waa wada saxaabi cid kale maa waxaan ka hadlayno taabicigu hadduu yidhaha umirnaa iyadu maan waxaan ka hadlayna taas ma saxaabigu inuu yidhaha umirnaa bikada nuhiina can kada sida saxiixa waa marfuuc sababtoo ah wakhtigaas cidda amarka lahayd ee uun saxaabada amarka ku lahayd ama inay wax ka reebaan ku lahayd nebigu unba u ahaa calayhi salaatu wasalaam saa darteed marka waa waa marfuuc marka la dhihi maayo marka umirnaa iyo waa oo mabni lilmajhuul faacilka aan la garanaynin nebiga miyaa aamirku mase cid kale waay ma la dhahaysa maxaa yeelay ibnu cumar radi allahu canhu waa qisadii xajaaj iyo cumar dhex martay yaa xajaaj baa yidhi ibnu cumar eh, bukhaari sida uu warinayo eh, carafa iyo aadiddeeda ka waran sunnada maalintan bal noo sheeg markaasuu wuxuu yidhi in kunta turiidu sunnata fahajir bisalaati ornigo haddaad sunnada rabto salaadda wakhti hore tuko orod markaasaa ibnu shihaabi zuhri ayaa saalim oo ibnu cumar wiilkiisao taabici aba ah wuxuu ku yidhi afacalahu rasuulu llahi sal ll ly slam oo ma nebigaa salaadda hormariyey oo wakhtigeeda markay soo gashayba ku tukaday duhurka yacnii awalkiisaba tukaday maalintaas markaasuu yidhi saalim wahal yacnuuna bidalika ilaa sunnatahu oo ma wax kaley u jeedaan buu yidhi arrinkaa ilaa sunnadiis unbay u jeedaan wax kale miyay u jeedaanoo sunnada nebiga unbay u jeedaan mar haddii uu yidhaahdo in kunta turiidu sunnata hadduu saxaabigii leeyahay sunnadaasi ma mid kalaa ilaa midda rasuulka unbay u jeedaan amarkana waa la mid iyo nahyiga hadday saxaabigu uu yidhaha waana la amray cid kale uma jeedo amarkii nebiga unba u jeeda <clears throat> sala allahu calayh waali wasalam waana sida uu taabiciga fahmay wa taabicigaas saalim sida uu gartay oo uu fahmay wa mar hadduu ibn cumar sunno kuu sheegay ma mid kale u jeedaa ilaa midda nebiga maahane ayb meeshan marka masaa'il fiqi a baa marka isgelayso ogow oo waxaa dhici karta mararka qaar inta masaa'il laysku qabsado fiqi ah siiqooyinkan marka uu soo dhex galo doodda fiqiga ay timaado waxaa ka mid a ah masalada hadda naag xaa'idaa haddii la furo naagta in xayd lagu furo waa la reebay oo nebigu wuu reebay qur-aankuna sidoo kale laakiin dalqadaasi dalaaq bidciyaba ha ahaatee iyadoo xayd qabta haddii la furay bidcaba ha iska ahaatee furiinkaas ma la tirinayaa tirinayaayo koow ma loo xisaabayaa qofka haddaanu ore wax u furin awal ee naag xayd qabtaa uu furo bidcaba ha ku dhaco qaladba ha galo nahyiba ha karo laakiin ma loo xisaaba dalqadaas in loo xisaabayaa marka ayaa axaadiidtu ay ku timid waxaana deliil u noqotay ibnu cumar markii la yidhi haye ka warran isoo naagtiis wuxuu furay iyadoo xayd qabto ma markaas see nebigu see la yeelayal markaasuu yidhi waxaa ku jirtay faxusibat taliiqa faxusibat lii taliiqa waxaa la ii xisaabay yuu yidhi furiin hal dalqad baa la ii xisaabay meeshaas marka ibnulqayim zaadulmacaadka juska shanaad iyo ibnu taymiya rasaa'ishiisa iyo mabaaxiftiisu iyagu waxay leeyihiin dalqada ku dhacdo asnaa alxayd dhacdo la xisaabi maayo wax tiris ama dhasho waxayna dhahayaan awalan annahyu yaqtadi اlfasaad nahyi waxba laguma dhiso fasaaduu keenaa xadiidkan wausibad faxusibad lii tadliiqahna yaa u xisaabay leeyihin nebiga maa u xisaabay mase cid kale u xisaabtay xaasibkii lama haayo mar haddaan la ogeyn cid u xisaabtay inay nebiga tahay iyo cid kale iyaduna deliil ma gashay leeyihin meelahaasay jafhayaan marka ayb warkaasina waxaa weeyaan talow la mid yahay umirnaadaanu la mid yahay yani iyo waxa xisaabayo qaadiga ahay muftiga ahay aamirka naahiga ahaa imaamka ahay xilligii saxaabada waa un rasuulka calayh isalaatu wasalaam walidaalika naag haddii xayd lagu furo waa la xisaaba dalqadeeda hadduu intuu mid furay ceshtay mid labaad furay ceshtay tii saddexaad iyadoo xayd qabta oo ku furay naagtaas waa ka baa-intay ninkaas ayb <laughs> mana loo celinayo khilaaf marka eh, <clears throat> ibnulqayima isagoo aad ugu dooday laakiin meeshaan meeshaan tanay la mid tahay waa la ii hadduu leeyahay marka cidda amarka ku aayadee wax u waa u nebiga calayh isalaatu wasalaam daara qudnina isagu riwaayowba keenayaa in nebigu u oo saxeixa riwaayadaana waxaa weeyaan dooday jebinaysaa dad marka marka qiil un dadka gabal uga dhigaayo ad arkaysaa macan mar xayd an iyadoo qabtaan furay iska soo cesho kule yaa qaba ibnu taymiya qaba ibnu taymiya qaba marka farjiga yacni furuujta in loo dadaalo hebelaa qabo yacni sidan bay ka dhacday waxaa ka fiican in aada loogu dadaalo culammada islaamka yacnii jumhuurtooda iyo axaadiidta iyo meesha ay mareen yaa yacnii haddaan deliil looga leexanaynin haddaan deliil oolin jumhuurtu hadday deliil hayaan deliilkaunbaa ayaa la raacay allahuma jumhuurtu haddii deliil looga tago baas male laakiin arrimahaas weliba dhib badan bay leeyihiin aani masaladan markaa uu leeyahay qowlu صaxaabiyi umirnaa bikada aw nuyinaa can kada aw min asunati kada sunnadana tii nebiga unbay u jeedaan saxaabi haddau dhaho aw umira bilaalun an yashfaca aladaan waaba xadiidkan marka waxaa weeyaan buluuqulmaraamkana waa ku keenay ibnu xajar isagoo siiqadan leh nasaa-ina wuxuu wariyey isagoo nebigu inuu amray caddaynayaan amara bilaa amara rasuululahi sal l slam bilaalan riwaayadaasu keenay umira bilaalu an yashfaca aladaan wama ashbahahu kulluhu marfuucun weeyaan cala asaxiixi alladii qaalahu ljumhuuru ay ku tageen waqiila laysa bimarfuucin baa la yidhi walaa walaa farqana farqi ma uma dhexeeya bayna qowlihi fii xayaati rasuuli illahi sal l l slam ow bacdahu ama gadaashii ahaaliu farca saddexaad idaa qiila haddii la yidhaahdo filxadiidi xadiidka dhexdiisa cinda dikri saxaabiyi saxaabiga sheegistiisa agteeda yarfacuhu ow yanmiihi ow yabluqu bihi ow riwaayatan erayadaas wadaalika ka xadiidilacraji oo kale acraj xadiidkiisa cabdiraxmaan ibni hurmus can abi hurayrata riwaayatan saasuu yidhi tuqaatiluuna qowman siqaara alacyuni <clears throat> tuqaatiluuna waxaad la diriri doontaan oad la dagaalamaysaan qowman qolo siqaara alacyuni indhahoodu yaryar yihiin fa kullu haadaa kan dhammaantiis iyo washibhu marfuucun weeyaan cinda ahli اlcilmi ahlucilmiga agtooda waidaa qiila haddii la yidhaahdo cinda taabiciyi taabiciga agtiisa yarfacuhu sidaa la yidhaahdo famarfuucun mursalun weyaan taabiciga agtiisa haddii yarfacuhu la yidhaahdo famarfuucun marfuuc waa tahay <clears throat> laakiin mursalun mursal weeyaane halkana farac saddexaad oo daahirka mawquuf ka ah xukunkana marfuuc saxaabi baa la sheegay sanad baa la soo waday saxaabiga magaciisaa la sheegay markii magaciisa la sheegay nebiga looma tallaabinnina ereyadaanaa la isticmaalay yarfacuhu yanmiihi yabluqu bihi riwaayatan kaannamaa in qaala rasuulullahi la yidhi bay la mid tahay waa marfuuc erayadan maalan xadiid baa la soo waday ibnu zinaad can اlacraj can abi hurayrata riwaayatan bis can abi hurayrata riwaayatan xadiidkii baa la galayba nebiga maba la xusinba waa marfuuc waa mowquuf lahu xukmu rafci ayb xagga xukunka marfuuc buu ka yahay ama waxaa la yidhi can abi hurayrata yabluqu bihi اnabiya sal l slam yabluqu bihi keliya aw riwaayatan yanmiihi waa yanii waa siyaadinayaa waa yanmiihi yarfacuhu erayadaasoo dhan waa yani marfuuc weeyaan fakullu hada kan dhammaantiisa washibhu waxaa la marfuucun weeyaan cinda ahli اlcilmi <coughs> waidaa qiila mas'alo kale oo taas kaaga ekaan karta u rabaa inuu kaa e, bushi bixiyo <coughs> erayadan baa la isticmaalay riwaayatan iyo yanmiyihi ow yabluqu bihi laakiin saxaabiga agtiisa looma isticmaalin taabiciga agtiisaa lagu isticmaalay oo <coughs> xadiidka waa la soo wadayo waxaa la yidhi qutayba can maalik can naafic riwaayatan yanmiyihi yabluqu bihi ayaa leeyahy naafica waa taabici ogow naafica markii hore waxay ahayd idaa qiila fi lxadiidi cinda dikri saxaabiyi hadda saxaabi ma leh taabici magaciisaa la sheegay riwaayatan baa markaa la yidhi ama yanmiyihi ou yabluqu bihi iyo sidaasaa la yidhi maxaa la dhahayaa horta marfuuc waa tahay ila marfuuc annagu awalba waxaan ku soo sheegnay allaale waxay nebiga loo kor yeelo ama sanad go-an ama sanad mutasila haddii la rabaa loogu kor yeelee horta marfuuc waa tahay laakiin waa mursal waa nin taabici oo <clears throat> nin taabici ah oo qaala rasuulullaahi ku yidhioo kalaa waaye taabici nebiga calayhi salaatu wasalaam war u tiiriyey oo kale waaye marka waa mursal marfuuc ah waxay la mid tahay isagoo yacni taabicigu qaala rasuulullah yidhiyo kaley la mid tahay marka fa marfuucun tan iyo tii horeye isaga kaa darmi saxaabiga marka la sheego kadib riwaayatan ama yanmiyihi ama yabluqu bihi la yidhaahdo iyadu waa marfuuc sanadka haddii uu markaa yacnii ilaa saxaabiga hadduu mutasil noqdo xadiid saxiixa ah. shuruudiina lahe laakiin taabiciga marka lagu joojiyo ee la yidhaha riwaayatan marfuucu waa tahayo nebiga waa loo kor yeelay laakiinse waa mursal inqiaaca ku jira marfuuc iyo inqiaac see isugu keenayna lama dhihi karo horow kuu soo yidhi marfuuca waa wixii nebiga loo kor yeelo yacnii sanad mutasilan kaana ow munqadican buu kusoo yidhi waidaa qiila haddii la yidhaahdo ereye waidaa qiila haddii la yidhaha cinda taabiciyi taabiciga agtiisa yarfacuhu haddii sidaa la yidhaahdo famarfuucun mursalun weeyaan marfuuc mursala wa qowlu man qaala mas'alo kale wa qowlu man qaala qofkii yidhista wa qowlu man qof qowlkiis qaala yidhi tafsiiru saxaabiyi saxaabiga tafsiirkiisa marfuucun weeyaan fadaaka kaa wuxuu ka wadaa fii tafsiirin tafsiir yatacallaqu ku tacalluqaya bisababi nusuuli aayatin aayad degisteeda sababteeda ku tacalluqaayo aayad sabab nusuulkeeda ow naxwihii ama wixii lamida waqayruhu kaa qayrkiisna mawquufun waay mas'alo kale waa midaanu marfuuc iyo mawquufba geli karto saxaabiga tafsiirkiisa oo ninka saxaabiga ah tafsiirkiisa <clears throat> saxaabiga tafsiirkiisu isagu waa sidee aayad qur'aan ayuu saxaabiga fasiray tafsiirka saxaabiga laba u kala qaad wax ku tacalluqo sababu nusuul aayadda sababtii ku kusoo degtou ka warramo ama wuxuu ku tafsiirkiisaa wuxuu yahay tafsiir aan ijtihaad boos uga bannaanaynba tafsiir hadda ijtihaad aan boos uga bannaanayn waa mas'ale fiqiya ma aha luqo kuma tacalluqo ka noocaas oo kale ah waxaa loo qaadanayaa inuu yahay marfuuc nebiga inuu ka sheegay yaa lagu xambaaraya maxaa yeelay sababu nusuulku markuu ka warramayo saxaabigu awalan aayaddu waxay soo degta wakhtigii nebiga saxaabiganna ka hadlayana waa joogay aayaddan qisadaasaa dhacday nebigu waa cabaaru yacni aamusay aayaddaasaa soo degtay khabar waa waxaaso dhan waa khabar waa war uu saxaabiga kuu soo tabinayo waa la aqbalaa markaas waa marfuuc ile xilligii nebigana waa ku tacalluqaaya tafsiir wuxuu fasiray aayadda inaba meelna ijtihaad boos uunan uga bannaanayn tii horay la mid tahay mawquufun lahu xukmu rafci waa midda uu leeyahay marka waama fadaaka fii tafsiirin yatacallaqu bisababi nusuuli aayatin ow naxwihi ow naxwihidaas waxaa weeyaan waa wixii ijtihaad boos aan uga furnayn wa amaa saxaabigu aayaduu fasiray ama kelima aayad ku jirto laakiin kelmaddaasi ijtihaada aayadda yani tafsiirkeeda ijtihaad baa boos uga furan ama wax luqo ku tacalluqa waay maalan wاlmuطallaqaatu yatarabasna bianfusihinna alaaata quru quru waa jamcu qar'in qar'igu marka waa mas'alo luqo ku tacalluqda duhri waa lagu fasiray xaydna waa lagu fasiray tafsiirka saxaabiga marka ee uu ku fasirayo duhri ama xayd ma la dhahaayo nebiguu ka keenay sababto a ah mas'alo luqad ku xiran waay luqaddiina de nin walbaa siba u yaqaanaa ama si unba u xikaayoonaya ijtihaad nooc ijtihaadaa jiro ayb amase aayad qur'aan oo mas'alo fiqiga ka warramaysa isku khilaafeen qowluhu tacaala ow laamastumu nisaa'a ka mida midna wuxuu yidhi waa jimaac midna wuxuu yidhi maya waa jasiga ama taabashada caadiga ah waay ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo ayb aayaddaa marka tafsiirkeeda midkoodna la dhihi maayo tafsiir nebiga laga naqliyey buu haystaa ma la dhahayo maxaa yeeley ow laamastumu nisaaa mas'alo ijtihaad ku xiran way oo xaggani xagganba loo ijtihaadi karo soo ma garanin waa in loo raadiye marka mas'aladaas axaadiidta daliil looga raadiyey waana baab hadda ajnebi waay kaas hadda anagu hadda kaas ma ka hadlayna waxaan ka hadlaynaa waxay tahay tafsiirka saxaabiga ee ijtihaadka booska uga furan yahay inaan la dhehaynin marfuuc waay un mawquufo iska joogaya mawquuf cala bni cabbaas mawquuf cala bni cumar waaye iyaga hadhow tarjiixaadkooda waa baab kale waa la kala rajaxsan karaa nacam wa qowlu man qaala qof marka tafsiirka saxaabigana saas waa waa un fiirinaya tafsiirkani haddii uu yahay tafsiir yacnii umuur oo hayba ku tacalluqo israa'iiliyaad saxaabigu uunan warinin waxaa leedahay ma <coughs> waa un marfuuc nebiga unbuu ka maqlay ama sababu nusuul hadduu ka warramayana waa la mid iyadana waa mawquufun lahu xukmu rafci ayb wa ama qowlu man qaala tafsiiru saxaabiyi marfuucun weeyaan qofkii yidhi fadaka fii tafsiirin tafsiir weeyaan yatacallaqu ku tacalluqo bisababi nusuuli aayatin aayad sababu nusuulkeeda ow naxwihi ama wixii lamida wagayruhu kaas waxaan ahaynna oo sababu nusuul iyo wixii lamida waxaan ahayn mowquufun mowquuf weeyaanoo mowquuf buu joogayaa masaladan xaakim baa wuxuu yidhi liyaclam daalibu اlxadiidi ana tafsiira الصaxaabiyi aladii shahida alwaxya wاtanziila cinda الshaykhayni xadiiثun musnadun buu yidhi xaakim warkiisaasaa ahaa daalibu cilmiga ha ogaado tafsiirka saxaabiga waxyiga xaadiray qur-aanku soo degistiisa joogay <clears throat> oo soo degista qur-aanka xaadiray cinda shaykhayni bukhaari iyo muslim agtooda marfuucun yacni xadiidun musnadun oo kale waa warkaa marka ayaa laguu sharxayaayo waxaa lagu leeyahay waa wixii sababu nusuul ama la mid ah waay amaa hayruhu wixii ijtihaad boos uga furan yahay xadiid musnada ma aha waa mawquuf culumta marka kulligeed waa isdhexgelay marka tafsiirkii xadiidkan kama maarmo musطalaxu kama maarmayo culumta halkaa aan lagu baranayo usuulka calaaqay la leedahay hadda mawquuf markaan ka hadlayno kan wuxuu kaaga warramayaa suuradiisa keliya ma la xujaysan karaa mase lama xujaysan karo usuulaa ah iska leh wahaakadaa marka culuumta yacni islaamka funuunta cilmigan yani sharciga culuumu sharci funuunta ku jirtaa kulligeed waa isgelaysa saas iskaga daba meeraysanaysaaqofku marka hadduu mid walba ilmaam un uu ku yeesho waxbuu fahmayaa haddii laakiin meel uun keliya un uu ku hal meel un keliya ou ilmaam intuu ku yeesho de wixii kale fahamkoodii baa ka kharib maayo hadday ka kharib maana marka meel codla unba wax cidlaa oo qaab daran unbau dadka u sheegayawayru mawquufo tafsiirkiina halkaas uga baxay annowcu haaminu nooca sideedaad almaqduucu maqduuci waay wa jamcuhu jamciisuna almaqaaicu wlmaqaaiicu weeyaan jamciisa bsiiqatmuntaha jumhur almaqaaicu wlmaqaaiicu weyaan wahuwa maqduucu almawquufu weeyaan kan lagu joojiyey cala taabiciyi taabiciga korkiisa lagu joojiyey qowlan qowl isagoo ah lahu taabiciga u sugnaaday isagoo markaa qowl taabiciga u sugnaaday aw ficlan ama ficil taabiciga u sugnaaday wastacmalahu shaaficiyu alimaamu shaafici wuxuu u isticmaalay wastacmala shaaficiyu shaafici u isticmaalay hu maqduuci uma dabaraaniyu shaafici gadaashiisna dabaraani filmunqadici munqadiciba u isticmaalay maqduuc iyo munqadic yaa kala jiraan maqduuc wuxuu ku tacalluqaa matniga matni ku tacalluqo ama sanadku meeshuu ku dhammaanayo ku tacalluqaa oo maqduuc waxaa la yidhaahdaa maa udiifa ila taabiciyi wixii taabiciga loo tiiriyo maqduuc baa la yidhaahdaa qowl ficil ha ahaado sanad baa la soo waday markaasaa la yidhi qaala saciid bnu اlmusayib facala caطaaءu bnu abi rabax kada qaala saciid bnu jubayr kada waa taabici mar haddii taabici loo tiiriyey qowl iyo ficil wuxuu doonaba ha ahaadee waa maqduuc ayaa la yidhaahdaa waa sida loo badan yahay oo taabiciga isaga warkiisa xujo ma aha taabiciga hadalkiisu deliil ma aha ayb laakiin istinaas uu galaayo ninka taabiciga warkiisu axaadiidta ayaa lagu fahmaa iyo eh, masaa-isha iyo midda kale faa'iidada ku jirtae kale waxay tahay aqwaasha taabiciinta in la ogaado ay masaa-isha ka qabaan hadday ijmaac tahay iyo hadday masala masaa'il yacnii eh, laysku khilaafsan yahay ay tahayba mar haddaan ijmaacooda haddaan aqwaashooda la qorin ijmaacooda iyo khilaafkooda lama kala garanayo walidaalika maqduucu marka in la dawino faa'iidadaasa ku jirta kutubtii hadaaye aan mawquufka u sheegay baa isagana laga helaa oo maqduuca loo aadaa wajamcuha almaqaaطicu weyaan iyo almaqaaطiicu wahuwa almawquufu waa kan lagu joojiye cala taabiciyi taabiciga lagu joojiyo qowlan xaal uu yahay markaa hadal lahu taabiciga u sugnaaday ow ficlan ama ficil lahu litaabiciyi usugnaaday qowl ama ficil taabiciga u sugnaaday wاstacmalahu shaaficiyu marka isilaax khaas abu hadda ayuu ka hadlayaa shaafici iyo dabaraani labadooda iyagu maqduuca waxay u isticmaalaan booska munqaica munqaicuna waa noo imaan doonaa munqaicu isagu min mabaaxiti sanad waay sanadkiibaa qof ka go-an yahay maala qutayba can naafic qutayba can naafic maaligaa ka maqan xadiidka sanadkiisu sidaas yahay shaafici wuxuu leeyahay xadiiun maqduucun dabaraani wuxuu leeyahay hada xadiiun maqduucun maqduuc marka muxuu ka wadaa hadal taabici waaye hadda kama wada isaga wuxuu ka wadaa sanadkiisaa wax ka maqan yihiin oo wax ka goan an yihiin marka booskii munqadica ayaa iyagu ay u isticmaaleen maqduuc marka haddaad shaafici ku aragto dabaraani warkoodo maqduuc ku jiro inay munqadica u jeedaan u qaado ayb oo xadiidkii isagoo markaa taabiciba aan ku ekayno ilaa nebigii gaaraayo ayay maqduuc ku dhahayaan bimacnaa sanadkiisiibaa marka waxaa ku dhacay saqdi ayay ka wadaan wastacmalahu shaaficiyu uma dabaraaniyu isaga kadib kis dabaraani macaajibta sheikha <clears throat> sulaymaan bnu ayuub aabaraani allami saddexda macaajim mucjamu sagiirka iyo awsadka iyo kabiirka nin rexlo badanuu ahaa aad u rexlo badan oo taqriiban maa yacnii yaziidu calaa arbaciina sana ayuu ku jiray eh, rexlo asaaniid caali ah buuna aad u raadin jiray maca daalika axaadiidta uu keenay marka la fiiriyo waa kuwii un hore loo wariyey maadaama isaga xoogaa oo wakhti uu ka dembeeyey culimmadan kale tadwiinka yacnii axaadiidtii isaga la dawinaya culimmadii hore ayuu asaaniid ku keenkeenay fara badan wاstacmalahu الshaaficiyu ثuma الطabaraaniyu fi اlmunqaطici wاstacmala yanii way isticmaalay hu maqduuci ashaaficiyu baa isticmaalay uma طabaraaniyu baa isticmaalay fi lmunqaici munqaici bay ku isticmaaleen marka min madaani اlmawquuf iyo اlmunqaطic musanaf ibn abi shayba iyo cabdirazaaq iyo tafaasiirta ibnu jariir iyo ibn abi xaatim iyo kutubta ibn اlmundir iyo yaa meelaha lagu maleeyo maqduuca iyo iyo mawquufka meelahaasaa loo raadiyaa kutubahaas marka aqwaashan marka aaday muhim u tahay saxaabada iyo taabiciinta weliba qofku haddii laasyamaa uu fiqhi ku tacalluqo ama fiqhi akrinaayo kama maarmaayo baabka uu markaa akhrinayaba inuu marka soo dhowaysto musanafka ibnu abi shaybaha iyo cabdurazaaqa iyo awsadka ibnulmundir iyo inkastoo uu nan dhammaystirnayn awsadka wuxuu ku ogaanayaa marka awsadka markuu soo qabto aqwaashii buu sanad ku warinaya isaga marka wixii daciifa waxaan daciifayn waa kala sheegayaa masaladii haddii lagu ijmaacay iyo haddii khilaaf laga keenay iyo haddii ijmaac ansaxay jira iyo haddaanu jirin iyo aqwaashaas buu marka ka hadlaya adoon marka taa ogaanin waxaa dhici karta marka masaa'il saxaabadii ay meel mareen adiga inaad meel kala marto nacam taana marka waxaa weeyaan ceeb waay ama naqsi waay marka qofka inuu ka meelahaas marka meelaha lagu malaysanayo waa meelahaas mursalku hadalladiisu aad u badan yahay wabilahi towfiiq wsal allah wslam calaa nabiyina